alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wsalam bacd qaala alimaamu malik raximah اllah amru saydi fi lxaram yaxrumu an yasdaada almar'u fii xarami اllahi sayd kama yaxrumu cala almuxrimi an yasdaada asayda fi اlxarami wa fii gayrihi wqad bawaba alimaamu malik lihada alamri bihada albaab amru saydi fi اlxaram famin xurmati اlxaram watacdiimihi waamnihi ana amnahu yataطaraqu ila alxayawaanaat fadla can اlinsaan bal yataطaraqu ila aljamaadaati fadla can اlxayawaanaat xayثu warada annahu laa yajuusu an yurafara sayduhu walaa an yuqطaca shajaruhu qaala alimaamu malik kullu shayin siida fi اlxaram aw ursila calayhi kalbun fi اlxaram faqutila dalika الsaydu fi اlxilli fainahu laa yaxilu akluh wacalaa man facala dalika jazaءu dalika الsayd yaxrumu cala almar'i almuslim an yastaada fi اlxaram falow istaada saydan fi اlxaram fii mandiqati اlxaram fii xuduudi اlxaram aw arsala calىa saydin wa huwa fii xuduudi اlxaram ثuma fara dalika الsaydu fatama alqadاءu calayhi khaarija اlxaram waqad xasalat isaabathu fii dakhili اlxaram fain hada الsayda laa yaxilu akluhu wacalىa man facala dalika jazaءu dalika الsayd laa yaxilu aklu hada sayd liannahu lam yudaka aldakaata asharciya wa min hama laa yaxilu akluhu laa lilxalaal walaa lilmuxrim وkadalika yaجib عalى man saada hada sayda an yadfaca aljaزاء aladi yataratab calى الsayd fi اlxaram faama aladii yursilu kalbahu cala asaydi fi اlxilli hadihi suura caksu suurati اluulaa asaydu hunaa alaan khaarij alxaram faama aladii yursilu kalbahu cala asaydi fi اlxilli fayatlubuhu xataa yasiidahu fi اlxaram arsala kalbahu cala asaydi wa huwa khaarij alxaram falaja'a hada asaydu ila alxaram waqatala kalbuhu hada sayda fii daakhili اlxaram fainahu laa yu'kal taqliiban lijaanib اlxaram laa yu'kalu hada الsayd aladii fara min alxilli wadakhala ilى اlxaram waqutila fii daakhili اlxaram laa yajuuzu aklu hada الsayd walaysa calayhi fii dalika jazaa laakiin yukhaalifu can الsuuraةi اlأuulى biأnnahu wain kaana laa yajuusu akluhu liannahu lam yudakar dakaata sharciya laakin maadaama annahu fi اlasli fara min alxilli ila alxaram fainahu laysa calayhi jazaa'uhu ila an yakuuna arsalahu calayhi wahuwa qariibu min alxaram fain arsalahu qariiba min alxaram facalayhi jazaa'uhu laakiin إida kaana hada الsayd اladii arsla calayhi kalbahu fii mandiqaةi qariibaةi min alxarami jidا faarsla calىa kalbih faarsla calىa hada الsaydi kalbahu أw adlaqa sahma calىa saydi khaarij اlxaram fadakla fi اlxaram yaquul إila an yakuna arsalahu calayhi wahuwa qariiba min alxaram fain arsalahu qariiba min alxaram facalayhi jaza إida kaana qad arsala sahmahu calىa saydin wahuwa qariib min alxaram ثuma dakla alxaram wamaata fi اlxaram aw arsala alkalba calىa hada الsayd wahuwa khaarij alxaram fadakla الsaydu maca alkalbi fi اlxaram fainahu maadaama anahu kana qariiba min alxaram yadfacu aljaزاء ayb qaala abu cumar laa khilaafa bayna alculamaaءi min aلsalafi wاlkhalf fii taxriimi الsaydi bimakata min saa'iri اlxaram waannahu xaramu aamin kama qaala allahu caza wajal awalam yarow anna jacalnaa xarama aamina waqaala ibraahim calayhi الsalaam rabi ijcal hada اlbalada aamina waqaala rasuulu salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha caza wajala xarama makkata walam yuxarimha ayb alxukmu fi sayd idaa saada almuxrimu saydan idaa istaada almuxrimu saydan aw isdaada alxalaalu sayda fi اlxaram calaa maada calayhi aw maada yataratab calaa hada sayd يترتب على هذا الصيد قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك yquul اllahu subxaanaه watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takfuruu sala yukhaaibu اlmu'miniin bصfaة اliimaan wadalika adcaa lian ymtafiluu hada اnnahya yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waantum muxrimuun laa yajuusu lilmuxrimi an yasiida wa huwa muxrim wman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu ma qatala min annacam laakin ida tajaawaza hadihi alqurma watakhaaha wasdaada wahuwa xurum aw wahuwa muqrin faina allaha rataba calى hada الsaydi jazaan faqaal wman qatalahu yani sayda قتله يعني الصيد وقالوا الصيد في الأصل هو مصدر صاد يصيد صيدا إلا أنه المقصود هنا الحيوان الذي يصطاد نفسه ومن قتله منكم يعني ومن قتل الصيد منكم وهو متعمد قتل الصيد وهو متعمد لقتله طيب إذا لم يتعمد القتل بأن صاد وهو ذاهل عن إحرامه ناس له فماذا عليه قال الزهري إن الله قد جعل على المتعمد في كتابه جزاء وجعلت السنة على الناس الذاهل وجعلت السنة على الناس الذاهل الجزاء إذا aljazaau biاlnisbati lilmutacamidi habata fii kitaab illah wa amaa annaasi aw idaahilu liixraamihi faina aljazaaa calayhi bisunati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faman qatala mutacammidan aw naasiyan aw daahilan liixraamihi faina calayhi an yadfaca jazaءa hada الصayb wa hada اlamru laa yaxtalifu fi اlcamdi walaa fi اlkhaطأ wa hada اljaزاء huwa miثlu maa qatala min الnacam yacni الshay aladii qatalahu min الصaydi calayhi an yadfaca miثlahu wa shibhahu wa hada الshabahu aw اlmihliyaةu tarjic ilى الsuura الصورة فإذا كان هذا يشبه البدن أو الإبل فعليه أن يدفع البدن وإذا كان يشبه البقر كالبقر الوحشي فإن عليه أن يدفع جزاء البقرة وإذا كان يشبه في شكل الأغنام فإن عليه أن يدفع الأغنام كالضباب يحكم به ذوى عدل منكم يعني يحكم bihadihi اlmihliya rajulaani cadlaani min almuslimiin faidaa qararuu haadaani alcadlaani ana haada mila haada sawaaء kaana hada fi اlkibari aw fi الsiqar faina albadanata takhtalifu fi الsiqari wاlkibar wmaa yushbihuhu min annacaami maala yakhtalifu fi الsiqari wاlkibar fahaadaani alcadlaani huma aladaani yuqawimaani wayanduraani fi sinni aladii kaanat calayhi annacaamatu maala wayanduraani fii maa yumkin an yudfaca bihi aljazaau min alibil kadalika aydan hunaaka bacdu alashyaa alatii lam tuqawam fii axdi asaxaaba فيضر أيضا أو يضر إلى إجراء هذا التقويم من قبل العدلين yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum waqad dakara hunaa anna rajulayni sa'la cumar faqaala istabaqnaa ilaa haniyatin min ahanaayaa wa naxnu muxrimuun faqatalnaa dabyan famaadaa calayna fadacaa cumar rajulan ilaa janbihi waqaala tacaal nandur fii hada alamr fanadaraa faqaala calaykumaa shaatun falamaa samica alacraabiyaani hada alkalaam insarafa wa qaala axaduhumaa lilaakar hada amiiru اlmu'miniin laa yastatiicu an yuqawima dabyan wahuwa amiiru اlmu'miniin fasamica cumar radia allahu canhu hada asawt aw hada alkalaama minhuma fastadcaahuma wa anta taqulu hada alkalaam qaala nacam qaala hal tacrifu alshakص aladii qawama maci hada algazaal qaala la arf hada qaala hada cabdiraxmaan ibn cawf uma qaal hal taqra'u anta suuraة almaa'ida faqaala la laa aqra' qaala low qara'ta suuraة almaa'ida laawjactuka darban لأنka تخاaلف mا qررh الله سبحaaنه وتaعالى في kitاaبه حayثu qاaل يحكم bه dawا cadل miنكم وhذا الجزاء إنmا هuوa hdي يبلغ الكعبة يعnي جزاء يذبح في الكعبة وqاalوu إن الكعبة layست موضع ذبح وإنma المقصود أن hذا الhdي يبلغ الحرم wayudbaxu fi اlxaram waya'kulu laxmahu fuqaraa'u اlxaram hadyan baaliqa alkacba aw kafaaratun طacaamu masaakiin aw hada fiihi ikhtiyaar hada yadulu calى ana almas'ala fiiha ikhtiyaar waana alinsaana ima an yadbaxa hada اlhadya waima an yuqawama lahu hada اlhadyu fayadfacu alkafaarة alatii tuctabaru qiimata hada اlhadي likuli miskiini muddan faإidaa quwim ana hada اlhadي hadihi albaqara aw hadihi shaah aw hada اljamaal idaa quwi maala biannahu yusaawi ثalaaثa miئة mud maala faina calayhi an yadfaca ثalaaثa miئati muddin likulli muddin aw likulli miskiini mudda qaala aw cadlu dalika siyaama kadalika aydan yajuusu lahu an yacdila can dabxi اlhadyi aw ilkafaarati wاlطcaam wayacdila ila asiyaam fayuqawamu lahu wayasuumu makaana kulli muddin yowma faida kaanat اlamdaadu ثalaaثa miئati muddin maala fain calayhi an yasuuma ثalaaثa miئati yowma أن يصوم ثلاثمائة يوم وذلك ليذوق وبال أمره وهذا الجزاء إنما هو ليرى ويحس عاقبة أمره وتجاوزه لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه فإذا اصطاد شخص وهو حلال صيدا ثم أحرم ثم قتله وهو محرم فإن عليه الجزاء كذلك إذا ابتاع صيدا وهو محرم ثم ذبحه وهو محرم فإن هذا عليه الجزاء وقد نهى الله عن قتله فعليه الجزاء قال مالك man asaaba sayda wa huwa muxrimu xukima calayh almru cindahu ana kula man asaaba sayda wa huwa muxrimu faina calayhi aljaza qaala yaxya qaala maalik axsanu maa samictu fi اladii yaqtulu sayda fayuxkamu calayhi fiihi yani fi sayd an yuqawama asayd aladii asaab wa hada taqwiim yakuunu min qibali cadlayni kamaa dakarahu allah fayundara kam hamanuhu min aطacaam fayucimu fayuطcima kula miskiini mudda faidaa quwim waطalacat cadadu اlamdaad faina calayhi an yadfaca likulli miskiini muddan aw yasuuma makaana kulli muddin yowma waimaa an yacdila ila sowm fayasuuma makaana kulli muddin yowman wayundara kamcidat masaakiin fain kaanuu casharatan saama casharata ayaam wain kaanuu cishriina miskiina saama cishriina miskiina cadadahum maa kaanuu wain kaanuu akara min sittiina miskiin yani yasuumu cadad almasaakiin yani cadad alamdaad baaligan maa bala yaquul wain kaanuu cishriina miskiina saama cishriina yowma cadadahum maa kaanuu yani yasuumu cadadahum maa kaanuu ma kaana hada alcadadu wma balaga hada alcadad wain kaanuu akara min sitiina miskiina qaala malik samictu annahu yuxkamu calىa man qatala الsayda fi اlxarami wahuwa xalaal bimili ma yuxkamu bihi calى اlmuxrim aladi yaqtulu sayda fi اlxarami wahuwa muxrim laa farqa bayna alxalaal aladi yaqtulu sayda fi اlxaram wa bayna almuxrim aladi yaqtulu sayda fi dakhili اlxaram kulu minhuma calayhi jazaؤh طيب باب ما يقتل المحرم من الدواب هناك دواب istuniya min alqatli yajuusu qatluhaa fii daakhili اlxaram liadiyatiha lilmuslimiin fayajuusu qatluhaa fi اlxarami wa fii gayrihi qaala yaxya xadaanii qaala cubaydullah xadaanii yaxya can maalik can naaficin عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن junaax alguraab wاlxidaa wاlcaqrab wاlfaaratu wاlkalb اlcaquud hadihi alhamsa laa ba'sa biqatliha fii mantiqati اlxaram liannaha min addawaabi almu'diyati wa cilatu qatliha aliidaa whada alxadiid laysa fiihi alxaya waqad waradat alxayatu fii bacdi alaxaadiid minhaa xadiid ibni cumar qaal khamsu min adawaabi laa junaaxa fii qatlihina calaa man qatalahuna fi اlxili wاlxaram alguraab wاlcaqrab wاlxidaa wاlfa'ra والكلب الcقوur qaala xumaydi qiila لسfyاan إna mأmra yarwiihi can الزهri can caaئiشha fadakara أna fي bacضi طرق hada الxadيiث fiihi alxay faيجuuز qatlha لأnnaha أيضا min fii macnaa alkalbi alcaquur hal huwa alkalbu almachuur alladii yaqtulu wa yu'di nnaas aw annahu yashmalu likulli xayawaanin muftaris qaala bacdu ahli اlcilmi almuraadu bikalbi alcaquur huwa alkalbu almachuur laakin saa'iru alxayawaanaati almuftarisa mithlu alkalbi alcaquur kaalfahd waاnnamir wa maa ashbaha dalika أشبه ذلك من الحيوانات المفترسة وقالوا إنه لا فرق في المعنى بين الكلب العقور والأسد والنمر والفهد وقد قال أبو بكر بن عربي عجبت لمن يجري القياس فيقول إن القياس في الجص قياسا على البر ولا يجري القياس في الأسد والنمر والفهد فيقيس على الكلب العقول مع أن هذا علة واضحة كالشمس وتلك ليست علتها واضحة وqاaل bعضهم bل المqصود بالكلب الcقور هو جميع الحيوانات المفترسة فيقال للكلب الcقور كلب cقور وللأسد أيضا كلب cقور وللنمر كلب cقور وللفهد كلب cقور وما أشبه ذلك yaquul hunaa qaala shaafici kullu maa laa yu'kalu laxmuhu falilmuxrimi an yaqtulah walilmuxrimi an yaqtula alxaya waalcaqrab wlkal wاlغuraab wاlxida wاlfara wاlkalb اlcaquur ma ashbaه اlkalb اlcaquur mil اsabع wالnamir wاlfahd wاdi'bi waصigaaru dalika kulihi wakibaaruhu sawaa qaalu xadaanii can maalik can cabdillaahi bni diinaar can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllaahi sala allahu calayhi wasalama qaala khamsun min addawaabi man qatalahunna wa huwa muxrim falaa junaaxa calayh alcaqrab wاlfa'ra wاlguraab wاlxida wاlkalb اlcaquur qaala waxadaanii can maalik can hishaam bni curwata can abiihi ana rasuula اllaahi sala اllahu calayhi wasalama qaal hamsun fawaasiqu yuqtalna fi اlxarami fi اlxaram alfa'ratu wاlcaqrab wاlguraab wاlxidaa wاlkalb اlcaquur qaaluu alfawaasiq jamcu faasiq wa macna alfaasiqi fi lugati alkhaariju can aa can اshay alkhaariju can الshay yuqaal lahu faasiq yaquuluun الرطبة عليها قشرة رقيقة فإذا غمستها هكذا تخرج الرطبة من هذا القشر فيقولون فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرته ثم قالوا كل ما خرج عن الطاعة فهو فاسق لأنه خرج عن المعهود وقالوا هذه الحيوانات سميت فواسق لأنها خرجت عن أحوال أمثالها من الحيوانات التي لا تؤذي والأصل أن لا تؤذي هذه الحيوانات من الإنسان فلما خرجت هذه الفواسق الخمسة عن طبيعة أمثالها من الحيوانات قيلت فواسق لأنها خرجت عن طبيعة أمثالها من الحيوانات فآذت قالوا هذا الحديث فيه عن هشام بن عروة عن huwa mursal urwa riwaayatuhu annabi sal mursala laakin qaal abu cumar hada xadiidu yatasilu can اnabiy salى اllahu عalayh wasalama wayastanidu min xadiidi bni cumar wa caaئisha wa kilaahumaa qad samica minhu curwa fayushbih ana curwata arsala اxadiiثa can ibni cumar aw can caaئishata waqad samica min kulli minhumaa idan huwa xadiidu mutaصilun fi اlwaaqi متصل في الواقع قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم هكذا أمير المؤمنين أمر بقتلهن في الحرم لأنهن مؤذيات قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس انظروا ينظر المعنى ما ينظر إلى الله إن yacni maa jaraxa annaas wa cadaa calayhim yacni aqaara calayhim wa akhaafahum midla alasad waalnamir waalfahd waadi'bi fahuwa alkalb alcaquur idan kalb alcaquur macnaha awsac mima yudanni wa ama maa kaana min asibaaci laa yacduu midlu dabc waalhaclab waalhir wma ashbahahuna min asibaac falaa yaqtuluhuna almuxrimu fain qatalahu fadaab maa adaa haadihi alxayawaanaati almu'diya alcaadiya cala alinsaan laa yajuusu cinda alimaami maalik an yaqtulahunna fi lxaram sawaء kuna sayda aw lam yakun faina adabc sayd wahaclab sayd waama alhiru falaysat sayda waqad qaal in hadihi alaaثa kulahaa laa yajuuzu an tuqtala fi اlxaram الحرم لكن الإمام الشافعي رحمه الله خالفه في هذه الجزئية فقال maa laa yu'kalu laxmuhu calىa wajhayni axaduhumaa caduwun fayaqtulhu اlmuxrimu wغayr muxrim wahuwa ma'juurun calayhi in sha allah wadalika mil اlasad wاlnamir wاlxaya wاlcaqrab وكل ma yعdو عlى الناaس وعlى dawاabهم وطائرهم مكاaبرة فيqتل ذلika أو فyqتل ذلika المحرم وغayره وإن lm yتعرض حتى lw lm yتعرض lh يجوز أن yqتله لأن المصيبة أو الافتراس في نفسه يقول ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاab والصقر والbازي فهو يعdو على طائر الناaس فيضره فله أن يقتله أيضا وله أن يتركه والإمام مالك في مثل هذه لا يخير يقول لا يجوز قتله maa cadaa haadihi laa yajuuzu qatluhaa walimaam shaafici yaquul haadihi yajuuzu qatluhaa walahu an yatrukahu lianna fiihi manfacatan waqad yu'lafu wayuta'annasu wayuta'annasu fayastaadu wayasacu lmuxrima wagayrahu tarkuhu liannahu laa yu'ke liannahu laa yu'kal walam yurqab fiihi qatli limanfacatihi famaa lam yakun min asaydi min alxayawaanaati alatii laa tu'dii فالإمام مالك يقول لا يجوز قتلها والشافعي يقول يجوز قتلها يتركه أو يقتله لا شيء في قتلها طيب قال مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء وأما العقاب والصغر والبازي فهذه أيضا تؤذي wmaca dalika yaquul imaam malik laa yaqtulu waama maa darahu min aطayri faina almuxrima laa yaqtulhu ila maa sama الnabiyu salى اllahu alayh wasalama alguraa wاlxida'a wain qatla almuxrimu shayئa min aطayri siwaahumaa fadaa idan yakhtalifaani fi hadihi اnuqda qaala huna ma yajuuzu lilmuxrimi an yafcala hunaaka ashyaa يجوز للمحرم أن يفعله وقد يختلف أهل العلم في بعضها فيرون أن المحرم ينبغي له أن يتنزه عنها قال هنا قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب yuqaridu baciiran lahu fii tiin bisuqya wahuwa muxrim hada rabiica bnu cabdillah bn hudayr yaquul inahu ra'aa cumar wahuwa yuqaridu baciiran yacnii yubcidu quraaban quraadan can baciirihi yudhibu quraadan can baciirihi wayarmiihi fi اطiini xataa laa yatacalaqa bilbaciiri marata ukhraa liyamuut ليموت والسقيا مكانه محرم والقراد هو الحلمة يقولون هنا حيوانات صغار جدا أو حشرات صغار جدا تتعلق بالحيوانات مثل البعير والأغنام يقول أول ما تطلع يقال لها حمنان أو hiya sagiira fi lawal jiddan qad laa taraa alcayn mujarad axyaanan yaquul tusamaa wahiya sagiiratun qumqaama faida ishtada watabayan qiila lahu xamnaana uma quraad uma xalama walxalama hiya cindamaa takbur watantafiq waa tamla'u badnaha min addami xiinaidin yantahi cumruhaa wahiya alxalama fakaana cumaar yudhib hada alquraada can baciirihi wayadacu hada alquraada fii tiinin bisuqya wahuwa muxrim naxnu naquuluhu shilin shee cabdallah bacduhum yusami gafane laakin cindamaa takuunu sagiira jiddan dhahaa ismu nasiibku qaala maalik ana akrahu yaquul ana akrahu التقريب أكره التقريب وقد فعله عمر والإمام مالك يقول أنا أكره هذا التقريب يقولون إن الإمام مالك yajcalu mas'alaةa التaqriid kailqaaءi الnml faإna almuxrima wahuwa tafith laa ynbagii lahu an yataqamal wayubcida can ra'sihi اlqamla faqaaluu التqriid mثl التaqml أw ilqاء الqml can nafsih fakama la ynbagii lilmuxrimi an yudhiba can ra'sihi اlqmla kadalika la ynbagii an yubcida اlquraada can baciirihi qaluu hada mil hada lakin alimaam amiir اlmuminiin cumar bn khطaab qad facalahu وابنه ابن cمر سيأتي أنه كرهه فلعل الإمام مالك اختار ما فعله ابنه وترك ما فعله هو أمير المؤمنين يقول هنا وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد يجوز له أن يحك جسده بل يجوز له أن يحك جسده بقوة لأن هذا لا شيء فيه تقول فليحككه وليشدد قالت عائشة ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت بالرجلي لا شيء في الحك طيب فإذا طلع شيء خرج شيء بهذا الحك من الشعر yaquul hunaa ashaafici idaa qataca min ra'sihi aw jasadihi alaaa shacraat aw natafahunna facalayhi fidyu wain natafa shacratan facalayhi mud wain natafa shacratayni famuddaan waqaala maalik fii man natafa ashacra anfihi aw ibtayhi aw isdala binuuratin aw xalaqa can shajatin fii ra'sihi lidaruuratin aw xalaqa qafaahu limowdici maxaajimi wahuwa muxrim naasin aw jaahilin facalayhi fidyu qaala abuu cumar qowlu maalik aswaq أصوب لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وأما هذا التحديد فليس في الشرع لكن نقل عن عطاء أنه قال ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء إنما الفدية أو الجزاء فيما فوق ذلك قال هنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى سبق ولا ما سبق أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر انظروا أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم الشكو مصدر شكى شكوا وشكوى وشكاة وشكاية كلها fayaquul ina cabdاllahi bn cumar nadara fi lmir'aati lishakaatin kaanat fii caynihi wa huwa muxrim macna dalika ana almuxrima laa yanbagii an yandura fi lmir'aati liyandura lianna hada shayء min atarafuh haakada yaquuluun yaquul hunaa ruwiya can malik anahu kariha الnadara fi lmir'aati lilmuxrimi min gayri shakwa wakaأnahu adkla qowlahu can ibni cumar lishakwaa kaanat bacaynihi yuriidu annahu lam yakun nadarhu fiiha lirafaahiyatin walaa ziinatin walaa lidafci shayin min ashacab haakada lakin yadhar ana hada laa shaya fiih waqad naqla can cabdillaahi bni cabaas أنه قال لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لأن هذا ليس من الترفه في شيء طيب qaala abuu cumar calaa haada annaas wahuwa annahu laa ba'sa biاnnadari ilaa almir'aa wa an hada laysa min altarafuhi fii shayin lianna allaha tacaala lam yanha can dalika walaa rasuuluhu sala allahu calayhi wasalama walaa fi lusuuli shayun yumnacu min aw yamnacu min qaala wxadaanii can maalik can naafic can cabdاllah bn cumar kana yakrahu an yanzica almuxrimu xalamatan aw quraadan canbaciid hada aladii akhada bihi alimaam maalik qul aadaa almuxrim laa yanbagii an yarfaca alquraada aw alxalamata can baciirihi lianna hada bimahaabati ataqamuli lilmuxrimi wahuwa laa yanbaqii lah qaala yaxyaa qaala maalik wadalika axabu maa samictu ilaya fii dalik yuraجixu qowla cabdاllahi bni cumar waatruku qowla cumar yaquul dalika axabu maa samictu ilaya fii dalik qal xadaanii can malik can cabdillaahi bni abi maryam can muxamed bn cabdillahi bni abi maryam hada sabqa walamaa sabq anahu sa'la saciid bn اmusayib can dufrin lahu nkasara wa huwa muxrim hada muxamed bn cabdillahi bni abi maryam sa'la saciid bn اmusayib can dufrin inkasara wahuwa muxrim faqaala saciid iqdachu faina allaha laa yasnacu bitacdiibi اlinsaani nafsahu bishay wadakara hunaa ana cabdاllahi bn cabaas qaal almuxrimu yanzicu dirsah wain inkasara dufruhu daraxahu amiiquu cankum اladaa faina allaha tacaala laa yasnacu biadaakum shayئa qaal hunaa wasu'ila maaliku can irajuli yashtakii udunah ayaqduru fii udunihi min albaani aladii lam yuطayab wahuwa muxrim faqad laa araa bidalika ba's hada su-aal rufica alimaam maalik rajul tuujicuhu udunuhu ayaqduru fii udunihi min albaan walbaan shajara lahaa himaar tudxan fayustakriju minha zayd wa lacallaha tanfacu fi ludun fayaquul ayaqduru fii udunihi min albaan aladii lam yuطayab yani laysa fiihi طiib faida طiib ma yajuuz hada liana almamnuuc isticmaalu طiib ayaqduru fii udunihi min albaani aladii lam yuطayab wahuwa muxrim qaal laa araa bidalika ba'sa laa shaya fii laa shaya fii dalik walow jacalahu fii fiihi lam ara bidalika ba's walow akala ayضa o jacalahu fii fiihi hada zayd laa shaya fiih yani laa shaya fii an yastakdimahu akla wla an ystakdimahu cilaadin laa shaya fiih qaala maalik walaa ba'sa an yabuطa almuxrimu khuraaja khuraaja yacni yaqusu khuraajahu wa dummalahu liyakhraja alwasq liyakhraja alqayx qaal laa ba'sa an yabuطa almuxrimu yacni an yaqusa almuxrimu khuraajahu wayafqa'a dummalah yani yukharija alawsaaqa min dummalihi ويقطع wa qaطci alcuruuq lahu dalika ida اxtaaja ilى dalik qaala abu cumar alaslu fii hada ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama ixtajama wahuwa muxrimu min adan kaana bihi wa fii ibaaxati اtadaawi biqaطci اlcirqi wa shibhihi min baطi اlkuraaji wa faqi اldumali wa qalci اdirsi wama kana mila dalika jaa-is wacalaa dalika fatwa jamaacati اlfuqahaa هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم